رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ولرياض الصالحين أيام wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi ja'a ibraahiimu ibraahiim ayaa la yimid sala allahu calayhi wasalam biummi ismaaciila ummu ismaaciil ayuu la yimid iyo wa ibnaha wiilkeedii ismaaciil ahaa radia allaahu canhu ummu ismaaciil waa haajan waa gabadhii reer qibti ahayd saaro ayaa boqorkii doonahayay inuu xumaanta ku sameeyey rabbi ka badbaadiyey hadiye ahaan u soo siiyey mar allaala markuu hadiyad ahaan u soo siiyey ibraahiimna owlaad ma uusan dhalin saaruu markaa qabay saarona gabadhaa baa la soo siiyey kadibna ibraahiim bay u hibaysay markay ninkeedii u hibaysay ibraahiim ayay uur u qaaday marka ismaaciilna way dhashay saara marka way masayrtay hanaasaa meesha ka yimid si hanaasaha iyo masayrku wuu kulul yahay uu qalbigeeda u qaboobo ayaa ilaahay wuxuu u waxyooday nebi ibraahim calayhi salaam inuu ka kaxeeyo ee uu geeyo maka markaasuu ismaaciil iyo hooyadiiba um, waa haajaree labadaba wuu soo kaxeeyey wuxuuna keenay kacbada saasaa loola jeedaa jaa ibraahiim ibraahiim ayaa yimid oo biummi ismaaciil ayuu la yimid iwabnahaa wiilkeedii ismaaciil ahaa wahiya turdicuhu ayadoo nuujinaysa xataa wadacahaa ilaa uu dhigay cinda albeyti beytka agtiisa cinda albeyt marka la leeyahay kacbadaa markaa loola jeedaa waa cinda dawxatin dawxadii agteeda dawxadii agteeda ayuu markaa dhigay waa geed oo fawqa zamzama zamzamka dushiisa ah waa meesha hadda zamzamka uu yahay oo fii acla almasjidi masaajidka dushiisa ah ayuu meesha keenay walaysa bimakkata makana ma lahayn yowmaidin maalinta axadun qofna hal qof oo xaramka joogay oo meeshaa degganaana markaa ma jirin walaysa biha maaun un biyana ma lahayn fawadacahumaa waa uu dhigay hunaaka meeshaa ayuu markaa dhigay meesha ayuu dhigay wa wadaca cindahumaa agtooda wuxuu u dhigay jiraaban kiish yar oo fiihi tamrun waxoogaa timira ay ku jirto wa siqaa'un iyo sibraar fiihi maaun biyo uu markaa ku jiro weel yar oo maqaar ka samaysan oo sibraar ah oo waxoogaa biyo ku jiro iyo jiraab yar oo uu ku jiro bac yaroo ay ku jirto timir ayuu meesha u dhigay uma ka bacdina qataa ibraahiima ibraahiim wuu ka soo jeestay wuu qadaad aadiyey oo wuu ka soo tegay oo ka soo noqday munqaliqan asagoo soo tegaya meeshaa markuu intaa u dhigay wuu iska soo dhaqaaqay fatabicathu eh, waxaa soo raacday ummu ismaaciil ismaaciil hooyadii waa haajar qaalad waxay tiri yaa ibraahiimu ibraahiimow ayna tadhab xaggeed aadaysaa ibraahiimow xaggeed u socotaa oo watatrukanaa aadma waxaad nooga tegaysaa xaggeed aadaysaa ood nooga tegaysaa bi haada alwaadi togaan iyo waadigaan alladii laysa fiihi aniisun wax wehel oo la weheshka uusan jirin walaa shay-un shayna aan joogin faqaalat lahu daalika miraaran dhowr jeer bay tiri dhowr mar bay ku celcelisay wajacala wuxuu gudagalay ibraahim laa yaltafitu ilayha inuusan eegaynin gadaashiisay soo socotaa saaxataa uma fiirinin way ogaatay gabar caqli badan bay ahayd inuu waxyi yahay arrinta fa qaalad lahu waxay ku tidhi allaahu ma ilaahay baa amaraka bi haada ka ku amray ilaahay maa ku amray inaad naga tagto meel cidlana aad nooga tagto qaala nacam habuu yidhi ilaahay yaa i amray faqaalad waxay tiri gabar iimaan buuxa leh bay ahayd idan laa yudayicunaa ilaahayna ma dayacaayo idan hadday arrintu saa tahay oo rabbiba ku yidhi meesha uga tag ilaahayna ma dayacaye baxbay tiri ani iyo wiilkaygaba laa yudayicunaa lama dayacayo uma rajacat way laabatay way iska noqotay fantalaqa ibraahiimu ibraahiimna wuu soo tegay sala allahu calayhi wasalam xataa idaa kaana ilaa uu soo gaaray cinda athaniya thaniyada agteeda cinda athaniya waa dalcadda meelaha thaniyadee buurta ah ayaa markaa loola jeedaa meel sare ayuu yimid xay meel laa yarawnahu uusan ka arkaynin istaqbala wuxuu qaabilsiiyey biwajhi wejigiisa wejigiisa albeyta beytkii buu qaabilay waa kacbada uma kabacdi dacaa wuxuu ku ducaystay bi haaulaa'i dacawaati ducooyinkan ee kuwan ah ducooyinkan ayuu ku ducaystay farafaca wuxuu ku taa kor u qaaday yadayhi gacmihiisa faqaala wuxuu yidhi rabbanaa rabbigeeniyow innii anigu askantu waan dejiyey oo waxaan uga soo tegay min durriyatii carruurtaydii biwaadin waadi hayri dii zarcin aan abuur lahayn wax sabci ah iyo wax cuno ah markaa ma laha cinda baytika almuxaram weliba biwaadin hayri dii zarcin cinda baytika almuxaram rabbigaa rabbiyow gurigaaga xurmada leh agtiisa ah way sii socotay xataa balaqa ilaa uu gaaray yashkuruuna aayadda gabagabadeeda wa jacalad waxay guda gashay ummu ismaaciil turdicu inay nuujiso ismaaciila wiilkeedii ismaaciil inay nuujinayso wa tashrabu ay cabaysa min dalika almaa biyaha xataa idaa nafida ilaa uu dhammaaday maa fi siqaa'i wixii sibraarka ku jiray wixii sibraarka ku jiray oo biyo way dhammaadeen cadishad way oontay wa cadisha ibnuha inankeedii ismaaciilna wuu haraaboo wuu oomay wa jacalad waxay guda gashay tanduru inay fiirfiirinayso ilay xaggiisa tatalawaa ow qaala yatalab yatalabbadu isku dhejinaya macnaha dhulkuu saa isugu dhejinayaa marka hore ee yatalawaa la yidhina waa galaangalanayaa macnaha canugiibay saas u fiirinaysaayo galaangalanaya macnaha wixii cunto ma laha biyihii wuu ka dhammaaday timirtii way ka dhammaatay naasii way gurayaan marka wuxuu nuuga ma laha canugii marka wuu galaangalanayaa baahi daraaddeed ama dhulkuu isku dhejinayaa fanalaqad way tagtay way ka tagtay canugii fanalaqad way tagtay karaahiyatan ayadoo nacaysa an tundura ilayh inay fiiriso canugaagii oo baahi haysa caana iyo waxna aadan u haynin sakaraadayo lugaha dhulka iyo sariirta ku garaacaya ma fiirin kartid waa hooyo way ka tagtay ayadoo nacaysa inay fiiriso xaggiisa karaahiyata ayadoo nacaysa an tandura ilayhi inay eegto fawajadad way heshay alsafaa buurta safaa aqrab jabalin fi lardi buur ugu soo dhow arlada inay buurta safa tahay yeliihaa xigta ayada soo xigta macnaha fa qaamad calayhi way ku dul istaagtay uma istaqbalat alwaadiya waadigiibay qaabishay tanduru inay fiiriso hal taraa axadan inay qof aragta dartii kor markay kortay ay qibladii qaabishay yay toggiisaa usoo fiirisay inay cid joogtay in kale falam tara axadan qofna ma aysan arkin qofna ma arkin fahabatat way hoobatay oo waxay ka soo degtay min asafaa buurta safa xataa idaa balagat ilaa ay soo gaartay alwaadiya toga marka safa laga soo dego waad aragtay oo marwo loo sii socdee marwo intaan la gaarin cabaar marka safa laga soo socdo meel god ah ayaa la soo gelayaa mar allaala markay waadigii soo gaartay rafacad waxay kor u qaaday tarafa dirciha diraceeda tarafkiisay kor u qaaday macnaha cambuurkeediibay kor u qaaday humma sacad way roortay oo way carartay sacya alinsaani qof cararkiisa oo kale almajhuudi ee dhibaataysan qof dhib iska qaba suu ordo oo kale yayuu orday xataa jaawasat dilwaadiya ilaa waadigii ay gudubtay uma kadib atad way timid almarwata mar way soo gaartay fa qaamad calayha way ku dul istaagtay fa nadarad way eegtay hal tara inay aragta axadan axad falam tara axadan qofna ma aysan arkin waa keligeed falam tara axadan qofna ma arkin fafacalat dalika arrintaa waxay samaysay cararka ah sabca maraatin toddoba jeer toddoba mar bay safa iyo marwa ku dhex oraday gabadha qaal ibni cabaas wuxuu yidhi radia allaahu canhuma qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam fadalika meeshaas waa sacyu nnaasi baynahum waa orodka hadka hadda beenkeekooda ay dadku ku ordaan safa iyo marwa falamaa mar allaala markii ashrafad ay kortay cala almarwati sbuurta marwa samicad waxay maqashay sawtan cod allahu akbar gargaar baa yimid cod bay maqashay faqaal waxay tiri sah sahw turiidu nafsaha ayadaa iska kula jeeda ayadaa isla hadlaysa maa aamus baystiri macnaha si ay u maqasho codkii ma cod baa ma wax kalaa saahubay tiri aamus macnaha idaa ishaysataa aamus bal si fiican u dhagayso saasay markaa ula jeedaa turiidu nafsahaa nafteeday ula jeedaa uma tasamacad u ismaqalsiisay macnaha dhegihii taagtay waaye fa samicad aydan mar labaad bay maqashay faqalad waxay tidhi qad asmacta waan maqlay in kaana cindaka haddii agtaada rawaafun gargaar yahay noo iman noo gargaar war waxaa hadlaya waa ku maqlay dhibna waana haystaa haddii wax qows ay gargaar ah agtaada yahay kaalay fa idaa hiya bilmalak waaba malakuljibriil calayhi salaam waaba malakuljibriil oo ilaahay u soo diray subxaanahu wa tacaala nasrigii iyo gargaarkii baa yimid ilan horay iimaan u heshay ilaahayna ma dayacayo naagtiri ma sahlana dhal baa taalla maanta waxaa ii soo aroosaysaa mada guriga igii keensanaysay oo reerkayga iiga soo wadanaysay haddaad waxii awoodin meeshaad ka keenta ka keen iyo meesha iyo sida ilaahi subxaana watacaala loo rumaysan yahay iimaankana loo qaadanayo way kala duwan tahay aada loo sabra qaastan dumarka saa darteed jibriil waayaba oo cinda mawdici zamzama mawdaca iyo meesha biyaha zamzamka hadduu ka qodan yahay agtiisa joogaa fabaxaa wuxuu ku dhuftay uu ku baaray bicaqibihi aw qaala bijanaaxihi ama garabkiisa ama ciribtiisuu dhulka ku dhuftay marka jibriil xataa dahara almaau ilaa biyihii soo baxay ilaa biyihii ay soo daahireen oo biyihii ay soo baxeenee kor u soo baxeen ayuu malagii dhulka markaa ku dhuftay fajacalad waxay guda gashay ummu ismaaciil tuxawiduhu inay xowdaynayso inay dardar u samaynayso macnahoo sidii xowd oo kale biyo waxaa laba inay faraha ka qaato iska dayso way aruurinaysaa marka saasay markaa u aruurinaysaa eh, waxay guda gashay tuxawidahu wa taquulu ay leedahay biyadiha gacanteeda haakadaa sidaa way isku soo aruurinaysaa wa jacalad waxay guda gashay taqrufu lmaaa biyaha inay ku darayso ku dhurayso fii siqaa'iha sibraarkeeda wahwa yafuur asagana uu soo burqanayo bacdamaa taqarufu mar allaala markay qarafaysay dartaba markay wax ka darta way soo baxaan wa fii riwaaya biqadari maa taqruf intay qarifaysay darto ineeg baa soo baxaysa qaal ibni cabbaas wuxuu yidhi radia allaahu canhuma qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam raxima allaahu ilaahay ha u naxariisto ummi ismaaciil ismaaciil hooyadii low tarakat hadday ka tegi lahayd zamzama biyaha zamzamka ah ow amase qaala wuxuu yidhi low lam tadarif haddaysan dhuri lahayn min almaa'i biyaha lakaanad waxay ahaan lahaa zamzamu zamzamka caynan il maciinan dareera ilmaciin ah wuu markaa ahaan lahaayo daahir ah arlada oo dhan wuu gaari lahaa saasuu isaga socon lahaa laakiin maama haajara way celcelisay biyihii inay meeshooda ku aruuraan qaala wuxuu yidhi fa sharibad way cabtay waarqacad way nuujisay waladaha wiilkeeda hurduu la dhacay fa qaala laha almalaku boqorkii ee malaggiibaa wuxuu ku yidhi laa takhaafuu ha ka cabsanina adaycata dayaca ka cabsanina macnaha halaag ma halaagsamaysaan dhibna arki maysaan fa inna haa hunaa meeshaan beytan guri baa ku yaala lilaahi ilaahay baa iska leh yebniihi waxaa dhisaya guriga haada algulaamu canugaan yar iyo wa abuuhu aabbihiisa canugaan io aabbihiisaa dhisi doona wa ina allaaha ilaahayna laa yudayicu dayici maayo oo halaag arki tusi maayo ahlahu ehelkiisa wa kaana albeytu beytku wuxuu ahaa murtafican mid ka sarreeya min alardi dhulka ayuu ka sarreeyey kalraadiyati sidii raadiyad oo kaleu markaa ahaa sidii macnaha taag oo kale meel raadiyo sarraysaa ta'tiihi suyuud waxa uu imaanayay daadka fata'khud wuxuu ka marhayay can yamiinihi iyo can shimaalihi meel yaroo saraysuu ku yidhi isaga daadku markuu soo maro labada dhinac buu ka kala mari jiray fa kaanat kadaalika saasay ahayd xataa marad bihim ilaa ay soo martay xaggooda rufqatun jameeco oo min jurhum qabiilka reer jurhum ah ow ahlu beytin ama qoys oo min jurham reer jurham u dhashay qabiil jurhum la yidhaahdo ayaa meeshii soo maray oo muqbiliina ka soo qaabilay oo ka soo socda min ariiqi kada kada dhulka dariiqa lagu magacaabo dariiqa kada markaa la yidhaahdo ayaa ayay ka yimaadeen fanasaluu waxay soo degeen qabiilka ajurhum fii asfali maka maka hoosteeda fara'ow waxay arkeen daa'iran shimbir caayfan caayfan cayf ah shimbirka cayfka macnaha waxaa loola jeedaa ama la yidhaahdaaba waa shimbirka biyaha ku dul wareega maalin markay biyo fadhiyaan shimbir baa jira markaa dadka waxay ku ogaadaan meeshu inay biyo fadhiyaan shimbirkaasaa ka kor baxa mar walba fa qaaluu waxay dhaheen ina haada taa'iru shimbirkan layaduur wuxuu ku wareegayaa calaa maa'in biyo lacahdunaa ballanteena bi haada alwaadi waa waadiga ballanteena waa inaan meeshaa tagnaa bi hada alwaadi iyo wamaa fiihi waxa ku jira oo maa'un biyo ah fa arsaluu waxay soo direen jariyan rasuul aw jariyayni ama laba rasuul macnaha hal nin ama laba nin bay soo direen fa idaa hum bilmaa waaba biyo farajacuu way laabteen fa akhbaruuhum way u sheegeen qabiilkoodii fa aqbaluu way soo qaabileen dhammaan wa ummu ismaaciilna cinda almaa biyaha agtiisa ay fadhiso meesha ay boqorad ka tahay biyihii bay maamulanaysaa cinda almaa faqaaluu waxay dhaheen ata'daniina ma noo fasaxaysaa lanaa annaga an waxay dhaheen an nanzila inaan degno cindaki agtaada gabar yaymin kula soo degnaa qaad waxay tiri nacam haa ila soo dega laakiin ogaaday tiri walaakin laa xaqa lakum fi lmaa biyo xaquma ma idinka anaa maamulaha iyo tiri biyaha kob taaban karo ma laha laakiin ila soo dega dumarku waa dhib badan yihiin anaa maamulayay tiri walaakin laa xaqu lakum fi lmaa biyo xaq markaa kuma lihdiin qaaluu waxay dhaheen nacam waayahay mar uun nadeji biyaha waa la iska heli doonaaye qaal ibnu cabaas wuxuu yidhi qaala anabiyu nebigu wuxuu yidhi sal allah calayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi sal allah calayh wasalam faalfaa dalika umu ismaaciil macnaha way waafaqday oo way ku waafaqday arrintaa inay soo degaan umu ismaaciil wahiya tuxibbu alons wehel bay rabtay hadday wehel haysan lahayd way burin lahayd soo ma aha biyaha iyo kulliga isku darsan lahayd laakiin cidla haysaa inay soo degaan damba ugu jirtaa laakiin way afeefatoo biyaha anaa maamulayay tiri fanazaluu way soo degeen faarsaluu ilaa ahliihim eheladooday adeeg u direen oo reer oo meel kala deganaa fanasaluu macahum way la soo degeen xataa idaa kaanuu ilaa ay noqdeen bihaa ayada ahla abyaatin dhowr qoys ayay ku noqdeen xaafad abyaad ahoo meesha degan wa shabba algulaam canug yaraana wuu barbaaray waa ismaaciil ismaaciilna waa barbaaray wa tacallama alcarabiyata luqadda carabiga ayuu ka bartay minhum xaggooda wa anfasahum wuxuu noqday kan ugu fiican macnaha anfas waxaa loola jeedaa acjabhum buu noqday buu ka badiyeyba ismaaciil calayhi salaam wa acjabahum wa acjabahum buu ahaa kan ugu fiican xiina shabda markii uu barbaaray falamaa markii adraka uu gaaray macnaha oo uu qaan gaaray waaye falamaa markii adraka uu gaaray waa rijaalnimo uu gaarayna zawajuuhu waxay u guuriyeen imra'atan naag oo minhum reer jurham markaa ka mid ah gabar bay ku dareen wamaatat wayna dhimatay ummu ismaaciil ismaaciil hooyadii waa haajara fa ja'a ibraahiimu ibraahiim baa yimid bacdamaa tasawaja ismaaciilu markuu ismaaciil guursaday kadib yuqaalicu asagoo soo dabagalay tarikatahu dadkii uu ka tegay idama hore ugu dambaysay waxaa dhici karta hal mar ka hor inuu meesha markaa yimid waa mar allaala markuu ilaah tilmaamay falammaa balaga macahu sacya qaala yaa bunaya innii araa fi lmanaam waa markuu qali rabay waa gow markaana waa markii labaadoo um ismaaciil markaa way dhimatay sidaa darteed si uu u raadiyo wixii uu ka soo tegey falam yajid ma helin ismaaciil ismaaciil wuu waayey ilan gurigiisuu tegey fasa'ala wuxuu weydiiyey imra'atahu naagtiisa canhu ismaaciil faqaalad waxay tidhi kharaja wuu baxay yabtaqii lanaa asagoo noo raadinaaya wa fii riwaaya yasiidu lanaa asagoo noo soo ugaaraaya ilay ugaartaasay ku noolaayeen uma kabacdi sa'alahaa wuxuu weydiiyey can cayshihim noloshooda iyo wa hay'atihim qaabkay ku nool yihiin abii ismaaciil noloshiina ka waran buu yidhi faqaalad waxay tidhi naxnu bishar annagu shar baan ku noolnahay maanagaaba noolba dhimanayne naxnu fii dayqin iyo washidda dhib iyo ciriir baan ku jirnaa bay tiri odayaho annaga nolosheenna nolol baa oo balaayo ah, oo dhib badan oo kadeed baan ku jirnaa wa shakat ilayhi way u sheegatay dhibaato qaala wuxuu yidhi fa idaa jaa'a hadduu kuu yimaado zawjuki ninkaaga iqra'ii calayhi asalaam salaan iga gaarsii waquulii u dheh lahu asaga waxaad ku dhahdaa buu yidhi yuqayir ha bedelo catabata baabihi albaabkiisa catabada ku taala macnaha albaabka ha bedelo catabada waa anwaaxa yare albaabka marka la gelaya laga tallaabsado kaa intuu fujiyo ha bedelo mid kale ha ku bedelo falammaa jaa'a ismaaciil markuu yimi kaannahu waaba sidii asagoo aa nasashee wax dareemay fa qaala wuxuu ku yidhi hal jaa'akum min axad ma qofaa idin yimi qaad waxay tiri nacam haa jaa'anaa waxaa noo yimi shaykhun oday oo kada wa kada saa iyo saa u yaala oday dheero garweyn laho saa xaaladiisa ah way sifaysay fa sa'alanaa canka aduuna kaa weydiiyey oo ismaaciil aay buu yidhi fa akhbartu waan u sheegay fasa'alanii wuxuu i weydiiyey kayfa cayshunaa nolosheenna sida ay tahay fa waxaan u sheegnay aan u sheegay ana ana anagu fii jahdin wa shidda dhib iyo balaayi balaayinaan ku nahay qaala wuxuu yidhi fahal awsaaki shay waxma kuu dardaarmay qaal waxay tiri nacam haa amaranii wuxuu i amray an aqra'a calayka asalaam inaan salaam kugu akhriyo wayaquul wuxuu yidhi hayr catabata baabika albaabkaaga catabadiisana bedel qaala ismaaciil wuxuu yidhi daaka kaa adii aabbahay waaye kaa waa aabbahay waqad amaranii wuxuu i amray an ufaariqaki inaan ku furee alxiqii biahliki ehelkaaga aad waad furan tahay gurigiinni aad buu yidhi faallaqahaa wuu furay wa tasawaja wuu guursaday ismaaciil minhum xaggoodii ee jurhamna ukhraa gabar kale ayuu markaa ka guursaday falabifa canhum odaygiina wuu kadib dhacayoo xaggoodii buu ka soo daahay ibraahiim oo uma imaanin maa shaa allah intii ilaahay doonay ayuu ka maqnaa uma kadib ataahum waa u yimid bacdun markaa kadib falam yajidhu mana uusan helin ismaaciil fadakhala wuxuu u soo galay calaa imra'atihi naagtiisa fasa'ala canhu ismaaciil buu weydiiyey qaalad waxay tidhi kharaja wuu baxay yabtaqii lanaa asagoo noo dalbayoo noo raadinaya waxaan cunno qaala wuxuu yidhi kayfa antum see tihiin idinka wasa'alahaa wuxuu kaloo weydiiyey odaygii gabadha can cayshihim noloshooda iyo wahay'atihim qaabkay u nool yihiin faqaalad waxay tii naxnu bikhayr anagu khayr baan ku noolnahay wa sacatin iyo waasictinimo wa afnad way ammaantay gabadhii dambe cala allahi tacaalaa ilaaha sarreeyay ammaantay subxaana wa tacaala fa qaala wuxuu yidhi maa tacaamukum cuntadiinu waa maxay qaalad waxay tihi allaxmu hilib baan cunnaa qaala wuxuu yidhi famaa sharaabukum cabitaankiinana qaalad waxay tihi qaalat alma biyu biyana waan cabnaa macnaha noloshii tii hore ay ku nooleed waxba iskama bedelin waa loo soo ugaaraa biyana way ku cunaan tii hore laakiin shar bay sheegtay tanna ilaah bay ammaantay subxaana wa tacaala qaala wuxuu yidhi allaahumma ilaahayo baarik lahum u barakay fi llaxmi waalmaal hilib iyo iyo hilibka iyo biyaha qaala nabiy nebigu wuxuu yidhi walam yakun lahum yowmaidin xab xabub ma lahayn maalintaa maalintaa wax badar ah ma lahayn meesha walow kaana lahum hadduu u sugnaan lahaa ayaguna dacaa lahum fii wuu ugu ducayn lahaa ilaahay buu ugu baryi lahaa subxaana wa tacaala fa qaala wuxuu yidhi fahumaa labadooda laa yakhluu calayhima khalwi uma noqdaan korkooda axadun axad bikayri makka ilaa lam yuwaafiqaahu ma waafaqayaan macnaha labadaa arin hilibkaa iyo biyaha waxa barakada loogu daray uu ilaahay u barakaynaayo waa maka laakiin labadooda meel kale khalwo kuma noqdaan labadooda mid ka mid ah calayhima axad bikayri maka waa maka keyrkeeda kuma jirto ilaa lam yuwaafiqaahu wa fii riwaaya werin kale waxay ahayd fa jaa'a wuu yimid ibraahiim qaala wuxuu yidhi ayna ismaaciilu ismaaciil aaway faqaal waxay tiri imra'atu naagtiisa dahaba wuu baxay yasiidu asagoo noo soo ugaaraaya fa qaalad waxay tiri imra'atuhu naagtiisa alaa tanzilu miyaadan soo degayn timir ma soo dhoweynin istaaguu ka noqday soo deg bay tiri oo oo noo joog oo noo fadhiiso fatatcama wa tashraba aad cuntood cabto qaal wuxuu yihi wamaa طacaamukum cuntadiina waa maxay wamaa sharaabukum cabitaankiinna waa maxay qaalad waxay tiri acaamuna allaxmu cuntadeennu waa hilibkaa lasoo ugaaray wa sharaabunaa almaa cabitaankeenna waa biyo qaala markaasudaa allaahuma baarik lahum fii acaamihim wa sharaabihim ilaahu cuntadooda iyo cabitaankoodaba u barakay qaala wuxuu yidhi faqaala abulqaasim waa nebiga sal alla calayh wasalam wuxuu yidhi barakatu dacwati ibraahim waayataa sal alla calayh wasalam qaala wuxuu yidhi ibraahiim faidaa jaa hadduu yimaado zawjuki ninkaaga faqra'ii calayhi iga gaarsii dushiisa calayhi korkiisa assalaama salaam iga gaarsii wa muriihi amar oo waxaad dhahdaa waxaa lagu amray yuhabbit ha sugo catabata baabihi albaabkiisa alwaaxa ku dhegan albaabka catabadiisa ha sugo xoog ha u haayo ha ku adkeeya meesha falammaa jaa ismaaciil markuu yimid qaala wuxuu yidhi hal ataakum min axad ma axad baa idiin yimid qaalad waxay tiri nacam haa ataanaa shaykhun oday baa noo yimid xasuna hay-a qaadkiisii hanaankiisa uu fiican yahay waaqlad calayhi odaygii bay ammaantay fa sa'alanii canka adu ikaa weydiiyey fa akhbartu waan u sheegay inaad maqan tahay fa sa'alanii wuxuu i su'aalay kayfa cayshunaa sida nolosheennu ay tahay fa akhbartu waxaan u sheegay anna anagu bikhayr inaan ku noolnahay qaala ismaaciil wuxuu yidhi fa awsaaki bishay wax ma kuu dardaarmay qaalad nacam haa yaqra'u calayka asalaam salaam buu ii kaa dhaafo uu kuu akhriyey waya'muruka wuxuu ku amray oo kale wuxuu ku amray oo kale an tuhabbita inaad sugto catabata baabika baabkaaga catabadiisa iyo alwaaxiisa qaala wuxuu dhahay daaka abi aabbahay waaye odaygaa kuu yimid waa aabbahay wa anta alcatab catabada la sheegayna waa adiga amaranii wuxuu i amray an umsikaka inaan ku haystoonan ku furin gabar gabadh dhashay baa tahay waay macnaa uma kabacdi uma ka bacdi labitha wuu daahay canhum xaggooda maa shaa allah macnaha isla markii uma imaanin cabbaar buu ka maqnaa intuu ilaahay doonay uma kadib jaaa bacda dalika markaa kadib ayuu yimid wa ismaaciilu ismaaciilna yabra wuu qorhayo nablan gamuun lahu asaga uu leeyahay gamuunadii uu ku ugaarsan lahaa ayuu markaa qorqorhayay taxta dawxatin geeddii hoosteeda qariiban u dhowaa min zamzami zamzamka falamaa ra'aahu markuu arkay qaama ilayhi waa uu istaagay ilaa labadii mare hore isma arkin fa sanaca wuxuu ku sameeyey kamaa yasnacu alwaalidu waalidka sida uu bilwaladi wiilka uu ku sameeyo walwaladuna bilwaalidi waalidku markaa ku sameeyo macnaha way isqoorqooreeyeen way ismusaafaxeeyeen way isdhundhunkadeen wiil iyo waalidkiisa markay is arkaan waxa iyo habka ay isku salaamaan oo kale <clears throat> ayuu markaa u salaamay qaala wuxuu yidhi ya ismaaciilu ismaaciilow in allaha ilaahay amaranii wuxuu amray biamrin amar qaala wuxuu dhahay ismaaciil fasnac samay maa amaraka rabbuka wixii rabbigaa ku amray qaal ibraahim wuxuu yidhi wa tuciinuunii ma igu kaalmaynaysaa wa tuciinuunii ma iigu kaalmaynaysaa qaala wuxuu yidhi wa uciinuka haa waa kugu kaalmaynayaa qaal ibraahiim wuxuu yidhi fa ina allaha ilaahay amarnii wuxuu i amray an abniya inaan dhiso beytan guri haahunaa meeshaa aan ka dhiso wa ashaara wuxuu farta ugu fiiqay ilaa akamatin bur ama akamadii ayuu ugu fiiqay xakamada waa meel sarrayso oo oo murtaficatin sarraysa calaa maa xowlahaa wixii gaararkeeda ahaaday fa cinda dalika markaa agteeda rafaca alqawaacida min albeyti wuxuu kor u qaaday qawaacidkii aasaaskii beytka fa jacala ismaaciil wuxuu guda galay ya'tii inuu u keenkeenayo aabbihii bilxijaarati dhagxaanta wa ibraahiimu ibraahiimna yabni uu dhisaayo ibraahim waa dhisayaa ismaaciilna dhagxaantii ayuu markaa u dhiidhiidayaa una taagtaagayaa waxaan ku dhex jirnay xadiiskii dheeraa ee nebi ibraahim calayhi salaam iyo gabadhii haajaro ahayd iyo canugii ismaaciil ah kacbada agteeda la dejiyey ayadoo meeshu cidlo ay tahay nebi ibraahiim ayaa tarakadii sii raadiyey wuxuu helay ismaaciil hooyadii oo dhimatay ismaaciilna gabar guursaday gabadhii ayuu waraystay waxayna tiri ba iyo hoog baan ku nool nahay gabadha wuxuu ugula dardaarmay odageeda hadduu yimaado waa ismaaciile eh, inuu albaab ka beddelo mid kalena ku bedelo alwaax kale ismaaciil markuu yimidna naagtii waa la furay sababta waxay tahay balaayo iyo ba-bay sheegatay waxaa la rabaa galaaskii haddaad cuntana inaad cabtana inaad sabirto xabad ruuntii haddaad ku seexato habeenkiina aadan qaylinin ilaahayna ka ashtakoonin subxaana wa tacaala gabar labaad ayuu ismaaciil guursaday ibraahiim baa yimid oo aabbihii ah gabadhii buu waraystay alla khayrkii nimcaan ku noolnahay bay tiri waxba kama bedelnayn noloshii tii hore ay ku noolayd laakiin iimaan baa yahay xaaladdu markay meeshaa maraysay waxaa u yimid ismaaciil aabbihii wuu waraystay kheyr bay sheegatay odayga iigu salaan hadduu yimaado ayuu yidhi catabada albaabkana ha adkeeyo ha haayo si fiican ha u dhuujiyo waa yimid way u sheegtay catabada la sheegaayo waa adiga gabar fiican baa tahee gurigaagii dhaqo ayuu yidhi kadib waxaan soo sheegnay ismaaciil oo gamuun ku samaysanaya dawxada agteeda meesha zamzamka u dhow inuu aabbihii yimid kadibna ay ismucaanaqeeyeen oo ay issalaameen ibraahiim baa marka la hadlay wiilkiisii wiilkiisii ayuu markaa la hadlay qaala wuxuu yidhi ibraahiim yaa ismaaciilu ismaaciilow ina allaaha ilaahay amaranii wuxuu i amray biamrin amar ayuu i amray arrin ayuu i faray qaala ismaaciil wuxuu yidhi fasnac sameey maa amaraka rabbuka wixii rabbigaa ku amray aabbo wixii rabbi ku amray sameey qaala ibraahiim wuxuu yidhi wa tuciinunii ma igu kaalmaynaysaa gacan ma igu siinaysaa wiilkaygiiyow qaala ismaaciilna wuxuu yidhi wa uciinuka ha waan kugu kaalmaynayaa qaala ibraahiim wuxuu yidhi fa ina allaha ilaahay amaranii wuxuu i amray an abniya inaan dhiso baytan guri haa hunaa meesha aan ku dhiso wa ashaara wuxuu ishaaray ibraahiim farta uu ku fiiqay ilaa akamatin oo murtaficatin akimo sarraysa akimo waa tal iyo meel taag ah oo haddana sarrayso kor ah calaa maa xowlahaa wixii gaararkeedaa markaa ka sarraysa waa kacbaduu markaa ula jeeday fa cinda daalika markaa agteeda rafaca kor ayuu u qaaday alqawaacidda aasaaskii oo min albeyti beytka xaggiisa waa kacbada musharafada ah ayaa markaa loola jeedaa aasaasku wuu samaysnaa laakiin kor bay u qaadeen sida ilaahay tilmaamay waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti waismaaciil ismaaciil xaaladdaasuu ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala fa jacala wuxuu gudagalay ismaaciil ya'tii inuu ula imaanayo aabbihii uu u dhiidhiibayo bilxijaarati dhagxaanta wa ibraahiimu yabnii ibraahiimna uu dhisaayo xataa ida irtafaca albanaa'u ilaa dhismihii uu kor noqday kor bay u qaadeen jaa'a wuxuu yimid ama yimid bi haada alxajari dhagaxii asaga ahaa xajarkaa waxaa loola jeedaa waa xajrul aswadkii ilaa markaa lasoo gaaray ilaa dhagaxii markaa lasoo gaaray fa wadacahu lahu wuu dhigay fa qaama calayhi wuu ku istaagay wahwa yabni asagoo dhisaaya wa ismaaciilna yunaawiluhu alxajaara dhagxaanta uu u dhiidhiibayo wahumaa labadoodana yaquulaani ay odhanayaan rabbanaa taqabbal minaa ilaahu naga aqbal camalkaan aan qabanayna rabbow naga aqbal innaka adigu anta adigu alsamiicu alcaliimu alla samiicahoo cilmi badan ayaad markaa tahay wa fii riwaaya werin kale waxay ahayd ina ibraahiima ibraahiim ayaa kharaja la soo baxay biismaaciila canugiisii ismaaciil iyo wa ummu ismaaciila ummu ismaaciil ummu ismaaciil waa haajara saan soo tilmaanay saaraa haajara loo soo hadiyeeyo boqorkii masar haystee gabadha damcay ayaa soo siiyey markuu ilaah subxaana wa tacaala mucjisadii tusay ayadana ninkeedoo aan wax dhalin bay u hadiyeysay ismaaciil bay ur ahaan ugu qaaday ibraahiim haajara saarar hanaase iyo masayraa ku dhacay ilaahay baa amray marka inuu kaxeeyo wiilka iyo hooyadii kharaja ee ina ibraahiima kharaja biismaaciila ismaaciil ayuu la soo baxay iyo wa ummi ismaaciila macahum waxaa micigooda ahaa shannatun sibraar oo fiiha maa biyo uu ku jiro shanligu waa weel yar oo ka samaysan maqaar fa jacalad waxay guda gashay ummu ismaaciilna tashrabu inay ka cabto oy ka cabaysa min ashannati sibraarka fayadiru labanuhaa caanaheedaa qubanaya marka calaa sariyiha canugeeda canugeedii waa u soo dararaayo markay biyaha cabtaba way goglanaysay waayo uu umul waayo markaasii canugii dhashay xataa qadima makkata ilaa maka uu soo galay fa wadacahaa wuxuu dhigay taxta dawxatin dawxada hoosteeda geedka hoostiisii ayuu dhigay uma kabacdi rajaca wuu noqday ibraahiimu ilaa ahlihi ehelkiisii buu u noqday wanaagtii kale saaro ahayd faatabacathu way raacday ummu ismaaciil faatabacathu way daba gashay ummu ismaaciil xataa lammaa balaguu markii ay gaareen kadaa'a meesha lagu magacaabo naadathu way naadisay min waraa'ihi gadaashiisa ismaaciil suu u soo socday ilmihii wuu dhigay waana isaga soo tegay haajara way soo carartay saan riwaayadii hore ku soo marnay meeshaan halistayaad looga tegaysaa iyo hadalla saasay markaa tidhi naadathu min waraa'ihi gadaashiisay ka qaylisay ay tiri yaa ibraahiimu ibraahiimow ilaa man tatrukunaa yaad nooga tagtay yaad nooga tegaysaa qaala ila allaahi ilaahay baan idinkaga tegayaa buu yidhi subxaanahu wa gabar iimaan badan leh bay ahayd qaalad waxay tidhi radiitu billaahi ra'li baan ku ahay ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay raalli baan ku ahay ilaahaaga ma aqaana adaa meesha isoo dhigo adaa isoo guursado haddaadan wax iihayn maxaad ii guursatay iyo balaayo qabahaan ma jirto saa darteed bay tiri radiitu billaahi ilaahay baan raalli ku ahay farajacad way iska noqotay wa jacalad waxay guda gashay haajara tashrabu inay abto min ashallati sibraarkii biyaha xaggiisa wayadaru labanuhaa caanaheedana uu qubto ama uu soo daatuu ku dararo calaa sabiyihaa canugeedii yaraa xataa lamaa fana almaa'u ilaa biyuu dhammaaday ilaa biyihii ay dhammaadeen qaalad waxay tiri haajara low dahabtu haddaad tegi lahayd oo fa nadartu aad soo fiirin lahayd ood soo fiirisa meelaha lacallii la arkee axisu axadan inaan qof dareemo inaan axad hela ayaa dhici kartay qaala wuxuu yidhi fadahabat way soo baxday fasacidat assafaa buurta safay kortay fa nadarad way fiirisay wa nadarad way eeg eegtay hal tuxisu axadan axad inay un dareento ama ay aragto falam tuxisa axadan qofna maysan dareemin falammaa markii balaqad ay gaartay ama balaqat ilwaadi waadigii ay soo gaartay sacad way oroday wa atad waxay timid almarwata buurta marwa wa facalad waxay ku samaysay daalika arrintaa ashwaaqan orod oo safa iyo marwa inta u dhaxaysa ah dhowr ashwaaq ayay gashay iyo dhowr shood oo toddoba jeer bay markaa ku carartay umma qaalad waxay tidhi low dahabtu low dahabtu haddii aad bixi lahayd ayadaa is haysataa oo fa nadartu aad soo fiirin lahayd ka waran haajaray ma facala asabiyu ka yar wuxuu sameeyey marna hal shood bay samaysaa markay carartaba canugay u timaadaa way fiirinaysaa canuga haddaad soo fiiriso ka waran bay tiri fadahabad way tagtay wa nadarad way soo eegtay fa idaa huwa waaba asagoo calaa xaalihi xaalkiisa markaa ku sugan weli wuu sakaraadayaa kaannahu waxaad u malaysaa yanshaqu lilmowti inuu geeri u dhow yahay canugii waa inshiqaaqayaa oo wuxuu samaynayaa waa hiinhaarayaa waa neefbixinayaa wuxuu u dhow yahay geeri oo sakaraad ah falam tukhirahaa ma aysan ku qabuubsanin nafsuhaa nafsaddeeda macnaha way ku qanci weysay canugii way ku naf nafqabuubsan weysayoo sida uu yahay markay aragtay calooshiibaa hortay ilan waa hooyo wax dhashay fa qaalat waxay tiri haddana low dahabtu fanadartu lacallii uxsu axadan inaan qof helo ama dareemaa dhici kartay haddaad baxda ka waran haajire fadahabat fadahabtu way tagtay macnaha fadahabtu fasacidat isafaa saffay kortay haddana buurtii safaa fa nadarat way eegtay wa nadarat way fiirfiirisay falam tuxisa axadan xataa xataa atammat ilaa ay taam ka dhigtay sabcan toddoba mar ilaa toddoba jeer ay carartay markay carartaba waxay leedahay ka yar soo fiiri way tagtaa indhihiisaaba kor aadayba way ka soo ordaa dad raadi haddana hal shoog bay samaysaa markii hal shoog samaysay canuga soo fiiri way timaadaa wuu ka sii daray way orodaa oo dad raadi saasay markaa toddoba jeer taam ugu noqotay umma qaalad waxay tiri haddana low dahabtu oo fa nadartu maa facala ka warar haddaad eegtood soo fiiriso fa idaa hiya waaba ayadoo bisawtin cod maqashay alxamdu lilaah cod bay maqashay oo gargaar baa u yimid fa qaalad waxay tiri aqif ii gargaar in kaana cindaka khayr warniga waxaan hadlayo haddii agtaada khayr yahay oo wax uun khayra yaalo waxna tara wax noo qabo ilaahay gargaarkiisaa u yimid shalayday tiri ilaahay subxaana wa tacaala raalli baan ku ahay shalayday tiri ilaahay raalli baan ku ahay mana ma dayacaayo ilaahay ma dayacin cod bay maqashay aqif bay tiri in kaana cindaka khayr haddii khayr xagtaada ahaaday bal wax tar faidaa jibriilu waaba malakul jibriil sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi faqaala daatii hadalka ma ahee waa tii ficilka wuxuu ku sameeyey bicaqibihi ciribtiisa hakadaa sidaa wagamasa bicaqibihi cala alardi wuxuu ku duray ama uu ku dhuftay ciribtiisii muaqarka meesha gumadda ugu dambaysaa loola jeedaa ciribta ayuu ku dhuftay dhulka waa jibriil calayhi assalaam fambataqa almaau biya soo burqaday marka fambataqa waxaa soo burqaday biya soo infijaaroo meeshii ciribta uu ku dhuftay biya ka soo baxay fadahishad uu wareertay um ismaaciil meel ay iskala dhigto oo ay u kala qabatay weysay fa jacalad waxay guda gashay taxfinu inay taxfinayso taxfinka waxaa loola jeedaa macnaha inay biyihii meel ka buuxinayso kaftukeenkeeda iyo biyihii inay sibraarka ku shubto iyo daashibaaba ku dhacayba wax yaroo biyey la-aydoo biyaan uga soo burqaday meeshii oo dhanba wadakara alxadiida xadiidkii ayuu xusay bituulihi dheeraantiisa xadiidka asagoo dheer ayuu markaa xusay ama markaa uu sheegay xadiiska dheeraantiisa ayuu markaa xusay oo xadiiska asagoo dheer ayuu markaa sheegay waa tii aan soo marnay biyihii bay celcelisay waata nebigu uu yidhi samjamka hadday iska dhaafi lahayd haajara adduunka dhil ku dhex socduu ahaan lahaa laakiin haajaraa celcelisoo way xawdaysay darbay meesha u samaysay waa tii qabiilkii jurhama ajurhum ay soo degeen meesha waatay dhaheen ee ma kula soo degnaa haabay tiri soo dega laakiin biyaha anaa maamulaya idinkana ma maamulaysaan wehel markaa rabtay qabiilkii baa gabadh u guuriyey ismaaciil qisada ayadoo dheer ayaan markaa soo marnay rawaahu lbukhaari baa haadihi riwaayaat kullihaa riwaayaadkaas oo dhan markaa wariyey addawxatu ashajaratu alkabiir waa geed weyn qowluhu faqa ay wallaa wuu jeestay waaye markuu caruurtii dhigay ayuu ka soo jeestay wa jariyun alrasuuli baa loola jeedaa waa ergo jari iyo jaryeen bay soo direen amiirkii reer jumhuumo waa hal qof oo erga ah ama laba qofoo wa alfaa macnaa wajada wuu helay waaye qowluhu yanshaqu ay yashhiqu waa shiimhaaqaayay canugu mar allaala markay haajara saa u soo firis ismaaciil naftiisa way qaylinaysay oo wuu naf baxayey oo geeri buu markaa u dhowaa wa can sacad ibnu zayd radia allahu canhu qaala samictu rasuula allaahi baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu asagoo odhanaya alkam'atu geedka kam'ah la yidhaahdo min almanni manniguu ka mid yahay wamaa'uhaa biyihiisuna shifaaun lilcayni indhahu daabo u yahay muttafaqun calayhi alkam'atu min alman kamcada qofkii yaqaanaa yaqaani doonee waa geed geedaha ka mid ah geedkani buu rasuulku tilmaamayaa sidiisaba mannigii iyo salwigii reer bani israa'iil cirka looga soo dejinayuu ka mid yahay kaa waayada waata ilaahay u soo dejiyey reer bani israa'iil oo anzalnaa calayhim waxaan uga soo dejinay manni iyo wasalwa mannigu waa malab cireed salwiguna waa shimbir duban hilibkeeda marka geedkaasi waa geed waxoogaa dhulkana ka soo baxa afkiisa horena waxoogaa wuu kuusan yahay xagga hoosena waxoogaa xidid ahaan buu markaa ka yahay dhowr magacna waa lagu tilmaamaa dadka gobolka mid ah likaha bay yidhaahdaan waa geedka likaha ah alkam'atu min almanni wamaa'uha shifaa'un lilcayni daawadiisa ay acidhnaha ayuu daawo u yahay biyihiisa marka la tuujiyo marka haddii macaanidiisa iyo habka aan u suurayay aad fahamteen qof kastaa wixii uu u yaqaano ayuu markaa dhihi karaa waa muttafaqun calayhi laakiin dadka waxaan u badinayaa reer magaali u badan yihiine saa geedaha iyo dhirta uma yaqaaniin meesha ha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanah wa aclam